شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkeennii ashamaa'ilu almuxamadiya ama shamaa'ilu nnebi iyo darsigeennii afraad xadiidka lix iyo tobnaad waxaynu soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisii faraha badnaa qof laamanlowshoo iska baxay dheerarkiisuna xadka bax yahay inuusan ahayn qof gaaban oo cudhaadhoo jirkiisa isku jira inuusan ahayn waxaan soo tilmaannay sidoo kaleeto qaab dhismeedka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu inuu ahaa qof aan madoobayn bacad iyo mayna aan ahayn cadrawiish xiishoo qara waxana inuusan nabigu ahayn ee uu nabigu yahay casaan iyo caddaan la isku daray waana midabka ugu quruxda badan wey waxaan soo tilmaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan dadka aadka u afwaaweynna ahayn af yarna uusan ahayn afkiisu afdhexdhexaad oo weyne xiga u ahaa madaxiisuna sidaasoo kaleeta uu ahaa weynaan mid xiga timihiisi baan soo tilmaannay inay yihiin afartii noocee timaha loo qaybinayey jadhiidhka iyo cadaadda iyo dugusha iyo bisqoollaydaoo bista timaha la yidhaahdaa inay timihiisu dugul ahaayeen baan soo sheegnay waxaan soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam karaadiista iyo kala goysyada jidhka inuu u weynaa xuduntimeed inuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam calooshiisa ka soo bilaabataa dhuunta hoosteeda ilaa iyo xuduntoo dhuuban jidhka kale inuusan timo badan ku lahayn laakiin dhudhumaha iyo kalxamaha meelo ka mid a tunka xogaa timaha ku lahaa ayaan soo tilmaanay adcajulcayneyn baa nabiga ku sheegnay inuu ahaa nabigu mid indhogordan jeexa indhaha inuu u weynaa weynaabaa nabiga soo tilmaanay bu'da indhahuna inay aad u madoobeed qaybta cadna inay caddaanteedu ziyaado ahayd waxaan soo tilmaanay nebigu inuu ahaa asaju lxawaajib mid ay xijibihiisa ama sunna eh, xirribaha baalasha ama eh, xirribaha dadna baalal bay u yaqaanaan dadna xirribo inay u dhaadheeraayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waana qurux sidoo kale xijibaha oo xawaajibta ah ama sunnooyin dheh ama xijibo dheh labadaana inuu nabigu ahaa mid aad iyo aad ay u dhaadheer yihiin waxaan soo sheegnay halkaa inay ka kala go'naayeen oo aysan ishaysanin sidoo kaleeto inuu halkaa ay ka kala go-an yihiin labada <clears throat> sunniyood u dhaxaysa inuu nabigu ku lahaa xidid markuu xanaaqo soo kuusma ama darara ah, inuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan tilmaannay nabigu calayhi salaatu wasalaam itaalkiisu inuu ahaa marbuucan dhexdhexaad ama rabcan inuu ahaa ayaan soo tilmaanay waxaa kaloon tilmaannay nabiga calayhi salaatu wasalaam farihiisa gamcid inahayn fara shuban dhabanihiisu inahayn dhabanno shuban waxaa kaloon tilmaanay nabiga caleyhi salaatu wasalaam rays magaadha inuu lahaa oo rays magaadhadiisu ay dhulka xoogaa ka fogayd cidhbihiisu cidhba hilibla inaysana cidhba xoodan oo caataa inay ahaayeen lugtiisuna sidaa u shubnayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloon soo tilmaanay oo nabiga ku sheegnay inuu ahaa manhuusul caqi marka laga soo tago cidhbta oo faydan oo cidhbo weyn uusan lahayn nabigu idaa mashaa yatakafau aw yataqallacu nabigu inuu horu socotayn jiray oo dhulka goyn jiray ida iltafata iltafata macan markuu nabigu daymoonayana inuusan gaardaymo lahayn ee uu nabigu asaga dhan iswareejin jira nabigu caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisana xagga dambe ka socon jiray sanqaroor dheer buu nabigu lahaa caleyhi salaatu wasalaam qofka ka fog markuu nabiga saa u fiiriyay wuxuu moodayaa inuu nabigu sankiisu sidaa u taagan yahay laakiin nabigu sankiisu sidaasuu ahaa caleyhi salam qofka markuu soo dhowaado sidaasuu nabigu sanqaroorkiisu u shubnaa ee san sidaa u taaganoo labada duleel ay bannaanka yaallaan nabigu ma lahayn san yaroo ku dheggan ama sanqaroor dheer oo saa u soo godan ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam sahlulkhadayn baa sheegnay dhabannihiisu inay nabiga shubnaayeen calayhi salaatu wasalaam ka tulixya garh weyn buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam halkaa gaadhsiisan laakiin cunaha hoose timo kuma lahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam ajrad buu ahaa jidhka kale timo badan iyo xaad badan kuma lahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam shatnulqadamayni walkafayn baan sheegnay gacmaha nabiga calayhi salaatu wasalaam awood bay lahayn markay saa kuu qabtaan hadduu adinka kugu joojiyana awood buu lahaa laakiin xagga taabashada waxaan nidhi bakaylaha dushiisaoo kaleeto ama kubeertada ama shayga salaaxmadiisu taabashadiisu aadka u macaan tahay sidaas oo kaleeto ayuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qaab taabashadiis lakiin xagga awoodda nabigu markuu ku salaamo gacantaada hadduu saa kuu tuujiyo waaba halis faruuba ku jajabaan adaafirta nabiga adaafir siman bay ahaayeen oo qurux badan oo cadcad ayay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam caddaan aan ahayn laakiin xoogaa admodiyar dhigdhig inay ku jiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sii jeedo wuxuu ahaa qof yacni maaragtay hoomaan leh oo sarreeya oo tunkiisu aad u weyn yahay baciidun maa bayna almakalabad garabna kala fog gacmihiisa ay dhaadheerna aysan ahayn gaagaabnina aysan ku jirin markuu sii jeedo qof xaya oo nool ayaa dareemi jirtay qofka nabiga saa usoo fiiriyana markiiba waa jeclaan jiray idaa ra'ayta markiiba jacaylkiisa ayaa qalbigaa geli jiray sidoo kaleeto qof walboo fiiriya nabiga waa ka haybaysan jiray fiir horaadna waa lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam indhihiisa quniya baa ku jiray khadiidu darfi buu ahaa indhayanamaadmoosayna yar hururdaan oo kale markuu ku fiirinayo quraxa ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu kaana nashaatan buu ahaa mar walba mid nashaadsan ayuu nabigu ahaa ilkiisa waxaan sheegnay inaysan ahayn kuwa isdul saarsaaran kuwo kale fogfogna aysan ahayn laakiin findhicilka ama wax yar oo qori aad u yara ilkihiisa la gelgelin kara dhexdooda nabiga markuu hadlayo ilkihiisa waxaa ka soo bixi jira nuur markuu muusoodana yacnii muusood aad u qurux badan oo qofka uusan weligii ilaaweyn buu nabigu ku muusoon jiray caleyhi salaatu wasalaam muhadam ma ahayn baanu nabigu mid cayiloon oo buuran oo balacsan oo isaga dhan intaa leeg ma ahayne nabigu wuxuu ahaabaa baan nidhi maxay mid boggiisa laabtiisa iyo calooshiisu ay siman yihiin buu ahaa yacnihii mustawan bayna sadri walbadni sidaasu u xoodinaa nabigu calool dhan muusan lahayn badhiyo waaweynoo gadaalana muusan lahayn nabiga alei isalaatu wasalaam mid qaab nineedoo dhammaystiran u samaysan ayuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam inahaas marka waxay ahayd inihii nabiga calayhi salaatu wasalaam aflaja haniyatayni idaa takallama ru'ya kannuuri yakhruju min bayni hanaayaahu Ah, ilkihiisa waxaa kasoo baxi jira nuur iyo waxawe maarata hadal fiican mid faseexo badan buu ah, hadalka nabigu ma dadejin jirin mana jabqin jirine hadalka waa ku celcelin jiray si qofka la joogaayo u fahm markaa yadaa intaas waa inihii aan soo marnay khulaasadeedii wey xadaanaa baabu maa jaaa fii khaatami nubuwati nabinimada moorigeedii ama tiimbarkeedii ama khaatumkeedii nabiga ku dhegana ayuu rabaa sheekhu inuu halkan ka gudagalo tiibuu rabaa inuu noo sharxa marka nabiga tiimbaraa ku dheganaa tiimbaro tiimbarahaas ilaahay baa ku dhejiyey wuxuuna ahaa tiimbarihii lagu khitaamay ambiyada ilaahay soo saarayo toddobaatan ummadood buu ilaahay soo saaray ambiyadu boqol iyo afar ilaatan kun oo nabi bay ka badan yihiin kii u dambeeye lagu khatimay buu ahaa adduunna kamama dambeeyo asaga nabina kama dambeeyo ummadiisa ummad ka dambaysaana ma jirto asaga nabi ka dambeeyaana ma jiro xadaana abu raja qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lahu biwaasita qaala xadaanaa xaatim ibnu ismaaciil xaatim ibnu ismaaciil almadani abu ismaaciil alxaariti saxiixu lkitaab saduuqun yahim markuu kitaabkiisa idaa amlaa min kitaabihi kaana saxiixan wa idaa amla hadduu ka yeedhiyo yacnii xagga sare hadduu ka yeedhiyana xoogaa waxbaa ku jira can iljacd ibni cabdiraxmaan jacd bn cabdiraxmaan bni aws hiqatun habt saasuu dhahaa xaafidku fii kitaabihi tahdiib ilkamaal iyo taqriibkiisa waa kusoo guuriyaa tarjamadiisa qaala wuxuu ihi samictu saa'iba baan maqlay ibni yaziida yaquulu asagoo dhahaya dahabat waxaa ila tagto isii qaaday bi aniga khaalatii habaryartay ila nebi sal ly slam haweenaydaa isimkeeda ma aqaana anugu makhrama iyo ukhtu makhrama bay ahayd oo wiilkan yar hadee ina ahaa hooyadii laakiin adugu habaryarta inbuu leeya habaryartan magaceedana maana ku arag kitaabta taraajimta qaalat ila nabi sal slam faqaalat waxay tii ya rasul rasuulka ilaahayow ina bna ukhtii wiilka walaalkawiilka e, ay walaashay dhashay fiihi wajacun ama ina bna ukhtii wajicun wuu xanuunsanayaa wuu qandhoonayaa waa la hayaabay tir u duceeyo ku tufoo wax ku akhri bay ta rasuulka ilaahay inabna ukhtii wajicun fiihi wajac waa xanuunsanaya fa masaxa ra'sii madaxaygu masaxay buuhi wadacaa liya bilbarakati wadacaa lii bilbarakati barakana nabigu waa igu duceeyey madaxuu iga masaxay kabacdina waa igu tufay baraku iigu duceeyey wa tawada'a markaasuu nabigu weyse qaatay fa sharibtu markaasaan cabay min waduu'ihi weyse qaadkiisii biyihii weysada nabigu ku weysaystay ee nabiga uu cagtiisa iyo gacmihiisa iyo jirkiisa yacnihii maaragta lagu dhaqay waduu iyo wuduu baa kala jira waduu iyo wuduu hadda wuduu buu yidhi waa weysada laftarkeeda waduuna waa maa'idada biyuhu ku jiraan baa waduu la yidhaahdaa fa sharibtu min waduu'ihii weyse baan wax ka cabay wa qumtu waan istaagay khalfa dahri nabiga gadaashiisa ayaan istaagay buuhi markaan biyihii weysada cabbay fa nadartu markaasaan fiiriyay ilal khaatami moorigii iyo nabiga shaabaddii ku taalla bayna katifay labadiisa garab faidaa huwa milu fa idaa wakhtigaa huwa khaatamku ama shaabadda nabiga ku dhegani mithlu siri alxajalati waa bahasha kabarayda la yidhaahdo waagi baan baadhnay doorkii horen kitaabka akhrin jirnay baan aad ugu wareernay waxaa looga yaqaanaa gobolladan kabtanwiila laga yaqaanaa idaa bukurina waa la yidhaahdaa anuu aanu aqaanaa kabarayna waa la yidhahda garbagalli garbagalli garbagalli mada galabtii tira labalabada u socota weeye waxa weeye kuuskuusta ah gardar gardar midaad tiraahda weeye meelaha maraha iyo xidharka iyo waxaasa laga arkay iyadoo labalaba u socota ukunteedaabaad moodaa buuhi halkaa nabiga inay kaga dhegan tahayba marka zirilxajala haddii la yidhaahdo qolya waxay xajaladani waa khamiis ay qolyaha dadka ka mid ay qaar xidhan jireenoo gelwisyadiisaa loo jeedaa oo israar weeyaho waaba gelwisba taa haddii la dhaa lafteeda waa badhamada waaweyne qolyahan maqaaribada markay khamiiska xidhaan bahalay dusha ka xidhaan oo weyn somad arag waxay leedahay gelwis waaweyn soo maaha gelwiskaasaa la yidhaahdaa bay dhaheenoo waa bahal yaroo furka caagadda ku dhegan buuba la egyahayba guluus ama galwis waa isku mida xadaana saciid bn yacquub aalaqaaniyu ninkan isaga ahaa saciid bn yacquub aalaqaani abubakr hiqatun saaxibu xadiid qaala ibn xibaan wuxuu hi rubamaa akhda tadiibul ku sheega xaafidkuy qaala xadaanaa ayuub ibni jaabir ayuub ibni jaabir ibni sayaar asuxaymiyi abu sulaymaan alyamaamiy uma alkuufiyu daciif waa nin daciifa weeye can simaak bni xarbin can jaabir samurata qaala wuxuu yii raaytu lkhaatama ra'aytu waxaan arkay alkhaatama bayna katifay rasul sal slam baan arkay guddatan xaaluu yahay qanjidh ama ka guddatii oo kaleeto sidii asagoo qanjidh oo kaleeta ama ka soo bax oo kaleetaan arkay buuri xamraa'a guduudan mitla baydati alxamaamati qooleyda ukunteed oo kaleeta marka qooleyda ukunteed oo kaleeta iyo de idaabukuridii hadda kabaarida kabtan wiilihii waa isku nafsa shay weeye marka qooleyda ukunteeda oo kaleeta halkaa garabka weliba garabka bidix hoostiisu ah nabiga aleh salaatu wasalaam midig maaha garabka bidix hoostiisa oo weliba haddana midigta bayna katifa marka leey labada garab salkoodoo dhinaca garabka bidix ayuu markaa yar xigay qanjir marka yaroo waxaad moodaa ku dhegan ama bar xadaana abu muscab almadaniyu abu muscab almadani ninkan eh, abu muscab almadani tarjamadiisa maynaan soo marin axmed ibnu abi bakr ibn qasim xaarif ibnu zuraarata ibn muscab ibn cabdiraxmaan ibn cawf abu muscab azuhri almadani alfaqih saduuqun caabid cafwan caabahu abu xaniifata lilfatwa bira'yi taas marka waxa weye maaragta qaala xadaanaa yuusuf ibnu lmaajishuun yuusuf yuusuf ibnu yacquub ibnu abi salamata almaajishuun abu salamata almadani hiqa can abiihi aabihi oo ah yuusuf aabiho yacquub ibn abi salamata almaajisoon attaymi abu yuusuf almadani saduuq wiilkaa xoog badan wiilka iyo aabihii wiilkaa xoog badan wiilku waa hiqa habtia ah, laakiin aabihii waa saduuq darajada ceeb maa nin dhanba hadda xalay maxaan soo marayna waa kacnuljaraax wasan ra'aasi wiilkiisa sufyaan dee waa la daciifiyey asagana shaksi daciif maahee ubtuliya biwaraaqiha ardaygiisiibaa xadiidiisa xadiid kale ku laaqay war ka daa baa la yidhi wuu diiday wiilkii war kala hadal baa waxuu kaa kharibay maya buuri waa laysla tuuray wixii o waxaan wax la ilaaliyaa moogta sida jaxurada loo ilaaliya iyo jawharta iyo luulka iyo dheemanka islaan dahabaysata inta ilaalisa in ka badan baa la ilaaliya can caasim ibni cumar ibni qataadata caasim ibnu camr ama ibnu cumar ibnu qataadata ibnu nucmaan alaws alansaari abuu cumar almadani hiqatun caalim bilmagaazi saaxib almagaazi ninkaan dhihi jirna can jaddatihi ayaydiibu xadiidka warinaya rumaythata saxaabiya jaliila wey qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuul sal slama yaquulu asagoo dhahaya lisacd ibni mucaad asagoo yacnii ka dhahayaan maqlay yowma maata maalintuu dhintay ihtaza waxaa u gariiray lahu isaga oo u gilgishay carshuraxmaan allaha raxmaanka carshigiisa walow ashaau intaasi waa gadaal bay ka dhigi doontaa laakiin dee sayd isugu xidhi samictu yaquulu lisacd bni mucaad yowma maata ihtaza lahu carshu raxmaan intaasaa isku xidhan haddaada intaa isku xidhin weliba islaanta waxaa la yidhaahye nabiga maalinta maxaad aragtay nabiga hadlayaan arkay tiri waan ku dhawaaday tiri agtiisaan jooga si ay aad dadka ugu faanta waxay tidhi walow ashaau haddaan dooni lahaa an uqabila inaan dhunkado alkhaatama alladii kaasoo bayna katifay nabiga labada garab barhtarkooda kaga yaalay min qurbihi min ajli qurbihi dhowaansha uu ii dhowaan nebi maxamed haaya ka sheekanaysa la facaltu waan samayn lahaa maalintaa batir waa maalintii sacad uu dhintay oo maydkiisi la tumnaa gara garaoo markuu naf baxay buu nabigu yimid islaamihii o dhanna hagayf joogeen meesha marka geeri baa taalloo ninkii qaaligahabaa dhintay oo dagaalkii khandaq intay halkaa ka gashay leeb ayaa waxa weeye maaragtay reer bani qurayda waa kii yidhi ilahu haydilin intaan meel ku ogaanaya nimanka yahuudda xilfiga <laughs> dhiiggii baa istaagay halbawlihii nimankii markii si fiican meel loo saaray ayaa wadaadka gacantii halbawli baa furmay saasuu ku dhintay marka wax yaroo hadda hadda la joojin lahaaba <laughs> oon macnaha xidad yaroo hadda dhakhaatiirta ay xidhi lahaayeen unbuu u dhintay marka waxa weeye maaragtay malagii unbaa galo haddee shahaadada ka qaalisan xoogaa in xidid lagu joojiyo kolba baashana si loo kala horreeyey beder kuwii dhintaa ugu khayr badan shuhadada kuwa kuwa kusii xigaan bay ka khayr badan yihin kuwii dagaalkii muute ku dhintay ee ogeyda nabigu uu yidhi ayagoo jannada dhex duulayaan arkay naftoodana waxaa la gelinayaa nabigu fii xawaasiri tuyuur shimbiro cagaaran gulgulahood baa la gelinayaa buui shimbirahaasi maalinta waxay soo daaqaan buui maxay jannada ayay soo daaqaan buui maalintii habeenkiina waxay usoo dheelmadaan buui qandiyo carshiga ka laadlaada ayay habeenkiina usoo dheelmadaan buui handiye hee carshiga ka laadlaada usoo dheelmadaanba fii xawaasir tuyuur kuwaas baa nabiga aleyh salaatu wasalaam kuwa horan baa ka qaalisan xadaana axmed ibnu cabdata dabiy wacali bnu xuj bn sacd ragga waan soo mara tarjamadooda wakayru waaxidin qaaluu xadaana ciisa ibnu isxaaq asabiciy can camr bni cabdillaahi mawla kufrata fanigeeni wey qaala wuxuu uhi xadaanii ibraahim ibnu muxamed min waladi cali bn abi aalibin qaala kaana caliyun idaa wasafa rasul slam kaana wuxuu ahaa caliyun cali bn abi aalib idaa wasafa marka yani maaragta uu tilmaamaya rasul sal slam fadakara alxadiia biuul xadiikan dheeraan soo marnay buu sheegay cali uu fasiray wa qaala wuxuu ihi bayna katifayhi khaatamu nubuwati baa ku yaal moorigii iyo tiimbarkii iyo khaatamkii baa nabiga labada garbarta wa huwa khaatamu nabiyiin kaa'inun wuxuu ahday khaatam nabiyiin fadhigan xadiidka waa fani waxaweye maaragtay funuunta kale ka gedisan wey qof walbo bini aadamana waa inuu faniga xadiidka ilmaam u yeeshaa ilmaamkiisa ka sokowna qofka maba dhumaba sidiisaba hadday ummadaha dhan ay dhumaan qofka ahlulxadiidka maba dhumaba asagu kullu muxadiin faqiih walaysa kullu faqiihin muxadid qofka ahlulxadiidkaana mar walba xaqa waa uga dhow yahay qolyaha fuqahada ee aaraada marka waxa weye maaragtay inta badanna war u fiirso taariikhda dib ugu dabagal qofka ahlulxadiidkaa badanaa wuxuu noqdaa qof waraca laakiin ahlulfuqahadu say qadaha u geli ee waxu xaqi dowladaha u agwaxayn ee meelaha loogu yara marka dambe waxa weye maaragtay fiqiga israaqad baa ka gasha <laughs> marka dambena waxa weye qudaad waaweyn bay noqdaan hadda khatar bay ku jiraan lakin xadiidku iska ad adag yihiin ayaga dhan baa ad ayaga dhan baan la geli karin weligoodna waa neerfisba weligood fuqahadaas way cayaxidha waa qolyo neerfisa waa qolyo dadka gaalaysiiya waa qolyo bidca intaa sheegi waa qolyo waxaasoo dhan marka waxa weye waa maxay waxana waxay tahay waa shareecadii asalka ahayd wey alkitaab wasunna weeye shareecadu waana fannigeeniyo waxa weeye qofka bini aadamka hadduu barto xitaa wuxuu noqonayaa waxa adduunka ugu macaan qofka xadiidka akhriya markuu xadiidka akhrinayo wuxuu dareemayaa wax bini aadamkao dhan uusan dareemi karin oo raaxa qalbiya layo xadaanaa markaad tidhahdid jidhkaaga dhan baa isbedelaya yacni waa waa waxaad ku dhex jirtaa xaalad kale xaalad kale aad ku dhex jirtaa markaa iyadahawe xadaana muxamed bnu bashaar bundaar shaykhu ljamcuurkutub qaale xadaana abu caasim nabiil dixaak ibnu maqlad wey addixaak ibnu maqlad ibnu abi muslim ashaybaani abu caasim annabiil hiqatun habt qaala xadaana curwat ibnu thaabit curwat ibnu thaabit ibnu abi zayd camre ibnu akhdab alansaari hiqatun habt qaala xadaanii cilbaa'u ibnu axmar alyashkuriyu ninka asaga ah calbaa ibnu axmar alyashkuri saduuqun min alquraa raggii quraada ahaa ee qur-aanka meel sare ka gaadhay ayuu ka mid ahaa aqoon sare iyo ilmaanna u lahaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yihi xadaanii waxaa ii warramay abu zayd camr ibna akhdab alansaari qaala qaala lii rasul slm baa wuxuu igu yidhi yaa abaa zayd udnu minii aniga ii soo dhowow famsax masax dahri dhabarkayga famasaxtu markaasaan masaxay dahraw dhabarkiisaan masaxay fawaqacat way dhacday asaabicii farahaygiiyo asaabicdeeda cala alkhaatami moorigii baan taabtay buui gacantuu ku taabtay aragti ma ah waa habeen qultu waxaan idhi buui wamal khaatamu ardaygii baa dhahay qaala wuxuu idhi shacaraatun waa timo oo mujtamicaatun la uruurshay waxaad mooddaa bui marka asagu wadaadku wuxuu taabtay timihii ku wareegsanaa khaatumke khaatumku yacnii markaad ka fog tahay unbaad moodi wax sida kasoo bixii ama barta eh, maaragta bini aadamka ku taalloo kaleeto ama wax yaroo ukunan baad moodi laakiin waa wax jirka ku samaysan wey laakiin waxaa jira timo wareeg oo xalqo ahoo ku wareegsanaa eh, <clears throat> maxaanku dhaha ii sheeg ku wareegsanaa maxay eh, khaatam buu taabtay timihii saa u taabtay markaa idaaw waa timo ilaaliyo waardiyay u yihiin khaatamkan oo jirka kale bay ka duwaan xadaana abu camaar alxusein ibnu xurayt alkhusaaciyu alxusein ibnu xurayt alkhusaaci abu camaar almarwazi hiqa qaala xadaana cali ibnu xusein ibnu waaqid abu cabdillaahi alqaadi hiqat lahu awhaam qaala xadaanii abi aabihi oo ah waaqid almarwazi ninkii caanka ayna ah inta baran umahaadka ku mari jirnay qaala wuxuu uhi xadaanii cubaydulaahi ibnu buraydata cabdulaahi dhe cabdulahi ibnu buraydata cabdulaah ibnu buraydata ibnu xusayb alaslami abu sahl almarwazi fiqatun habti qaala wuxuu yidhi markaa samictu waxaan maqlay abi buraydata yaquulu jaaa waxaa yimid salmaan alfarisiyu ila rasul l slam xiina qadima almadiinata bimaa'idatin calayha rutabun fawadacaha bayna yadi rasul slam salmaan alfarisi radia allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabiga jaliilka ahaa ayaa nabiga u yimid ilaa rasul l slam xiina qadima almadiinata nabiga maxamed baa wuxuu maqlaa inuu madiina yimid weliba qisadii dheerayd ee suwar min xayaati saxaaba iyo siyarku ay sheegi jireen isagoo geed timira saaran buu odayaal yuhuud oo sheekaysanaya weliba kuwa addoonka u ahaa ah oo ka sheekaysanaya nimankii ilmo qayla ahaa aalasaasaan qayla awsiga khasraj waa yaman bay ka soo jeedaan quraysh ma aha <clears throat> wadaadkii hadda aan maraynana ree aws buu ahaa kan hadda maraynay ree aws buu ahaa ree khasraj ma ahayn aws buu ahaa waxaa dhacday marka nimankii oo sheekaysanaya waxay dhaheen war nabi maka eh, eh, ninka yimid oo waa nabi sheeganaya bay aws iyo khajraj ku urursan yihiin geedkii intuu oradkaga soo dega wixi maxaad sheegaysaano kasa daranta orad geedkaaga fuulona dhaaf soco maxaa adig kaa la yidhi miskiin baa tahay farisiya oo addoona asal ahaanna ninkani addoon muusan ahayna diin iyo cilmi buu raadinayay nin niman nasaaraha waagii dambe la joogi jiray muddu wax ka bartay waxay dhaheen nabi baa soo dhow meelaha ka soo bixi doona meelihii kusoo dhawow buu iska yidhi niman carbeed buu soo raacay hanti badanoo watay buu siiyey meelihii asagoo ku sugaya inuu nabiga soo bixi doono xilligiisa soo dhowaaday bay nimankii niman xun ku noqdeenoo markaasay addoon ka dhigeenoo timaha ka goyen yuhuudka baa yuhuud kale kasi iibsaday qiso dheer buu leeyahay xiina qadima almadiinata bimaa'idatin buu markaasuu adigu maalintii dambe buu xeedho sadaqa'a soo qaaday bimaa'idatin calayhaa rudabun timir markaa curdan ah ama timir qoyan ay ku jirto oo rudaba buu soo qaaday fa wadacahaa buu dhigay bayna yaday rasul al slam faqaala wuxuu uhi ya salmaan nabi maxamed baa dhahaya maa haada ya salmaan faqala wuxu uhi sadaqatun calayka wa asxaabika adiga asxaabtaadaan kaa rabaa buu ihi inaad hawshaas aad eh, isticmaashaan baan kaa rabaa oo aad cuntaan eh, dee waad u baahan tihiin eh, timirtan anagaa keenaye cuna faqaala wuxuu uhi nabi maxamed <clears throat> irfachaa yacnihii annaga naga hor nimankaa kale u gee fa inna annagu laa naakulu ma cunno asadaqata sadaqada ma cunne haddaannu nahay bani haashim iyo aniga nebi maxameda sadaqada ma isticmaalle ahlubeyt baa nahaye nimankaa kalaa cunaya baasha u gee baa layidhi qaala wuxuu idhi farafacahaa waa kor yeelay fa jaa'a alghada barri buu hadday bimilihi haddana wuxuu keenay waxa la yidhaahdo tii oo kaleetu haddana keenay fawadacahu bayna diri sal slam buu dhigay faqaala wuxuu ihi maa hada yaa salmaanu faqala wuxuu ihi hadiyatun laka yaa rasuula allah waliasxaabika faqala rasul sl wxu liasxaabihi ubsuduu soo fidiya aydiikum gacmihiina soo fidiya kaalaya mudduu aydiikum ilaa hadihi almaa'idati wakuluu minha macana kaalaya waa hadiyada hadiyadda waan cunnaaye waa maamuus iyo karaamayna nala isticmaala uma nadara ila alkhaatami khaatamkii buu markaa fiiriyey khaatabka markuu fiirinaya maalintaa ma aha waa maalin dambe oo labadaa maalmoodba ka duwan ayuu khaatamka fiiriyey taasaa marka waxa weye maaragtay taasaa marka ahayd weeye uma nadara ila alkhaatami khaatamkiibuu marka fiiriyey calaa dahri sal slam maalintaa labaad marka khaatamka uu fiirinayo waxay ahayd maalintii eh, cuthmaan ibnu madcuun la aasayey oo nabiga walaalkii ay xagga ridaacada walaala ka ahaayeen oo uu aasayay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaas ayaa nabiga qabrigaasi wax ka qodayabaa gu'ii iyo adu maradii xagga sare taallay ayaa khaatabka ku qarsoonayd kabacdi wuxuu arkay ninkan oo ninkanoo oo xagga dambe ka maraya oo fiirfiirinaya ina wuxuu hayay aathaartii ahlulkitaabka ayuu markaa hayay markaasaa waxaa dhacday marka nabigu markuu arkay inuu salmaan uu fiirfiirinaya khaatamka ayuu nabigu intuu dareemay buu maradii intuu ka dejiyey ayuu si fiican uga bogtay taasay marka ahayd marka ayadaa wey uma nadara ila alkhaatami calaa dar sal slama fa aamana bihi markaasuu ku dhawaaqay tawxiidka wa kaana wuxuu ahaa salmaan lilyahuudi cabdan yahuud buu addoon u ahaa <clears throat> yacni cabdan buu ahaa weye aladiina yamlikuuna salmaan hum lyahuud fashtaraahu rasuul lah sal slam fashtaraahu waxaa yacnihii maaragtay soo iibiyey <clears throat> oo soo gatay rasuul lah sal ly slam baa salmaan soo gatay bikada wa kada dirhaman calaa an yakrisa lahum naklan fayacmala salmaanu fiihi xataa tudcima faqarasa rasul l slam annakla ilaa nakhlatan waaxidatan qarasaha cumaru faxamalat inaklatu min caamiha walam taxmil naklatun qisa cajiib baa ku jirta waayahay nabiga salmaan buu fariisay wuxu uhi salmaan waxaad samaysaa ninkan yuhuudka addoonkaad u tahay waxaad tiradaa in mukaatabayso mukaataba igu dhiga ku dheh mukaatabadu waa taan muwadda imaamu maalik aada ugaga hadli jirnay qofka waxaad leedahay waxaa ii keen haddaad ii keentood iisoo dhammaystirtid xor baa tahay wuxuu yidhi yuhuudkii salmaan kama maarmo haddana inuu mukaatabaysto rabaa marka wuxuu rabaa inuu ku mukaatabay wuxuusan weligii aliiba ka soo bixi karinba wuxuu yidhi saddex boqoloo geed oo timiraad ii beeraysaa tallaalkana adaa keeni godkaad qodi waad awdhebi waad bacarimin markaasaad waxaad iga tegaysaa oo shardi ku xidhan oo shardi ku xidhan mar alla markay dhasho ay dhammaystiranto ee wax walba u dhamaystir marka yidhahdo kow waxaa kaloo dii keeni buuhi afartan wiqiyadood afartan wiqiyadood waa lix kun ku dhowaad oo garaam oo dahaba ah, wey ayadana waa idii keeni xagee ka keenaya ninkan miskiinka qawsaarkeen waxbaba aan haysanin markaa yidhahdo awsaar ninka xoolaha raacay raaciga baa la yidhahdaa ama addoonka ama cabdiga nabigu wuxuu yidhi labadaba ogolow ansaar buu la hadlay nabigu wuxuu ku yidhi war dhegaysta waxaad samaysaan walaalkiin u kaalmeeya soddon geed horta tallaalka keena geedashi baa la keenay saddexdii boqol geedashi waxaa keentay nimankii beeralayda awsiga khasraj iyo ansaar baa keentay xagga beeridda waxaa le asagana waxaa le war la diyaariya godadkii baa la diyaariyey nabigu wuxuu ihi kulli anigaa beeri nabigu hadduu beero bil gudaheed bay ku istaagi laamahay ku bixin way ku dhali khalaas warba ma yaalaba bahashuna waa sida geeloo kaleeto lix sano toddoba sanaa la suga marka wuxuu rabay arrintaa inuu ka caajiso toddoba sana ma sugi karo kabacdina sidaa addoon kusii ahdo maba mustaxiilba arrintii baa la sameeyey hal geed baa cumar intuu hoosta ka qaaday baa isagu tallaalay geedkii baa bixi waayey intii kalaa dhashay nabigu wuxuu hi war geedkan yaa beeray saaliya cumar ibnu nabigu wuxuu yihi soo saara fa nasacaha biyadihi gacantiisu nabigu ku soo saaray uma he xamalaha markaasuu nabigu harasahaa beeray markaasay sidaa ku taabagashay saddexdii boqol ee geed sidii bay ku taabagaleen waa kow afartan wuuqaydo xaggee laga keeni taas waaba sahalo waa laysugu tegi karaa maalin intii gaale lagu duulay xoogaa yara oo kun la eg oo dahabaa ah la soo qaaday intiibaa nabigu wuxuu yidhi maa facala farisiyu war farisiga aawe ah meelahan joogay sal rasuulka haddaan u yeedhaynaa asagoo geedkaa leegoo dheer buu yimi iwaaka haa ana yaa rasuul allahi salmaan farisi baashan qaad baa layidhi wuxuu rasuulka ilaahu toban dirhamba ma gaadhayso hal kawiyadna waa intaas oo dirham wey afartan iyo laba meelahaas bay gaadhaysaa tobanba ma gaadhaysa ka bax baa layidhi barakanay baa la socotee soco sii daa afartankii wiqiyadood baa laga dhalaaliyey iyadoo sideediana waa soo celiyey hada min mucjizaati rasuul salawaat ullaahi wa salaamuhu caleyh sidiibuu ku noqday maxay xoor ku noqa markaa waa meel ilaahay wax ka wada soo maaha ilaahay wamaa dalika cala allaahi bicasiiz ilahay wax ku cusma jiro subxaana wa tacaala uma nadara ila alkhaatami cala adar sal slam faamana bihi waa rumey salmaanu lilyahuudi cabdan buha faishtara sal slam bikada wakada afartan dirhaman calaa an yakrisa mukaatabadu waa taman maca bishardi maca an yakrisa lahum inuu u beero nakhlan timir fayacmala salmaanu fiihi xataa tudcim oo weliba uu ka shaqeeyo ilaaliyo oo daryeelo xataa tudcima ilaa ay ka dhasho fakarasa rasul al slam baa beeray an annakla timirti ilaa nakhlatan waaxidatan hal xabo timira mooyan harasahaa cumaru cumar baa beeray faxamalat innaklu geetimireedkii kaloo dhan baa xambaaray min caamiha isla sanadkii walam taxmil naklatun hal xabaaba dhali weyday faqala sal slam wuxuuhi maa shaanu haadihi nakhlati maxaa ku dhacay buuhi geedan salmaanow inti kale dhan waa okay faqaala cumar wuxuuhi ya rasulla anaa qarastuhaa anigaa halleeyey buuhi oo baasha kharribey anaa kaa kharribey buuhi fanazaca rasul slam baa siiyey faqarasaha min caamiha isla sanadkiibayba wayba gaadhayba iyadina wayba gaadhayba baashay ka dambaysa hataa way la gaadhay xadaanaa muxamed ibnu bashaar bundaar haddaan shaykhljamaaca ku dhaho kitaabkan sanida lagu martaa shaykhljamaaca haddaan ku dhaho waa labada saxiixayn iyo afarta sunanta lixdaas ragga iska leh buu sheekh u yahay ninkaas waa sagaal nin keliya hal ninna waa janan janan iyo janaraalka kee sarreeya janaraalkaa sarreeya janan iyo janaraal darajadaa kee sarreeya ya adigu darajada ugu sarraysa waa siddeed hal darajaa ka dhiman ninka la yidhaha maxay qutayba oo ilaa annabna maaja yarwi lahu biwaasita toos ogama qaato marka hal darajuu ka horreeya marka ayagu yihiin yacni maalan boqolkiiba boqol asagu waa boqolkiiba sagaashan iyo siddeed intaa ka hooseeya marka lixda sagaalkaa markii la sheegaya waa inaad tiraahda shaykhul jamaaca lagama tegi kara waayo waa teetal ilaahay siiyey marka codeeda xadaana muxamed ibnu bashaar bundaar shaykhu ljamaaca yarwi lahu kutubu sita muxamed ibnu muhana abu muusa albasri shaykhu ljamaaca yarwi lahu kutubu sita qutaybata ibnu saciid aburaja albaqlaani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lahu biwaasita waxaa la yidhahdaa eh, yani maaragtay waa mustalax lada almuxadisiin iskama karayo carabka markiiba waad ku tuuraysaa maba iska karaysid hadda intaa nin aan sheegaya ma dhahayo laakiin sagaalkaa mid ka mid a ah, haddaan arko aanan u fiirsanin markiiba dhahayba marka waa la qabsi wey waxawey marka sidee lagu kala garan kara marka sideed iyo sideed kun ama toban kun ama labaatan kun baad sheegaysaa sagaal nin keliyaa ku jirta sagaalkaasi hadda waxaan intaan xadiid hadda soo marayey xaadadana maxamed bashaar bundaar xadaana abumasa almadani ma dhihin xadaana abu camaar alxusein xurayth ma dhihin xadaanaa abu rajaa waan idhi marka adigaaba dhihiba adoon isogeyn baa dhihiba xadaana maxamed mshaar bn daar shaykhu ljamaaci sita qaala xadaana bishr ibn alwadaax bishr ibn alwadaax albasri abulhaytham saduuqun xasanu lxadiid qaala xadaana abu caqiil addawraqiyu abu caqiil bshir ibn waxaa la yidhaha bshir ibn cuqbata annaaji ashaami assaami bisin la akhriyo abuu caqiil addawriqa albasri hiqa qaala can abi nadrata alcawfiy ama alcawqiy oo la akhriyo bilqaaf labadaba way jirtaa laakiin qaafka ayaa raajixa waa ninka caankaah ee almundir ibnu malik ibnu qudacat alcabdi abunadarat alcabdiy alcuuqiyi albasriyi nisbatun ila cabdi ilaa qabiilati qaala wuxu uhi sa'altu waxaan weydiiyey abaa saciid alkhudri baan weydiiyey radia allahu tacala anhu can khaatami rasul sal slam yacni khaatama nubuwati baan weydiiyey faqaala wuxuu idhi kaana waxaa ahaa nebi maxamed fii dahrihi dhabarkiisa dhabarkaa dhexdiisa badcatun cad yar oo naashizatun soo kuusan oo aniga hadda kugu sheegay markaad ku dhowaata jirku la siman yahay laakiin markaad ka yar fog tahay waxaad madunaysaa usoo weligeedna waa saasoo shay jidhka dhan ka duwan markaad ka fogtahay waxaad moodaysaa inuu ka soo baxsayn laanna calaamadiisaas baa ku tusaysa marka naashiisa bamaana waa maxay soo baxsan marka ayadaa weye xadiidku waa xadiid xasana bidcatan naashisatan ay qidcatan min allaxmi baarizatan bilbadan markaa weye xadaana axmed ibn lmiqdaam abulashcat alcijliyu lbasriyu axmed ibn lmiqdaam abulashcat alcijli basriyun saduuqun saaxibu xadiid dacana abi daa'uud fii muraa'atihi waxoogaha muraa'adiisa baa la yar duri jiray qaala akhbaranaa xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd dirham albasri alasdi aljahdamiy abu ismaaciil albasri hiqatun thabti faqiih can caasim alaxwal xamaad ibni salamata abu salamata albasri iyo xamaad ibni zayd dirham albasri bay kale yihiin can caasim alaxwal caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal abu cabdiraxmaan albasri hiqatun lam yatakalam fiihi ila alqataan sacuud ibn yaxya ibn sacuud alqataan baa ka hadlay fakaanahu bisababi dukhuulihi fi lwilaaya wuxuuna oga hadli jiray yani sacuud alqataan baa duri jiro wuxuu dhihi jiray waa nin madaxda ka daba orda madaxuu ka daba ordaa buu dhihi jiray intaasod hadduu yaxnusdalqadan hadduu mar kaa hadlana dee hadalkiisu ciyaar ciyaar maa waa hadal weyn wey khatar weeye nin aadu adag buu ahaa oo ku adag yacni maxaan ku dhahaa ii shareecada islaamka can cabdillaahi bni sarjisa qaala wuxuu ihi aataytu rasuula lah sal slam baanu imid wa huwa nabiguna fii naasin min asxaabihi dad asxaabtiisao fara badanayo ummad uu nabigu ku dhex jiro fadurtu markaasaan wareegay haakadaa min khalfi gadaalgadaal baa nabiga ka soo maray buuhi anigoo markaa waxawey maaragtay ay taxaraktu min makaani aladii kuntu fiihi wadahabtu xataa waqaftu khalfa gadaashiisaan istaagay buui fa carafa nabigu waa gartay alladii uriidu waxaan doonayo nabi maxamed iska gartay buui wuxuu iska gartay buuhi inaan rabo khaatamka inaan arko fa alqa ridaa'a gu iibuu riday can dahri dhabarkiis Eh, maradii uu eh, isdaarkii dusha u saarnaa buu nabigu kaba tuurayba fa waxaan arkay mawdica alkhaatami calaa katifay labadiisa bartankooda waxaan ku arkay buui maxay khaatamkii baan ku arkay mila aljumci asagood moodo yacnii cantoobo ama wax yar oo goosin ah oo halkaa ku dheggan baan arkay buui wax yaroo adu aad moodid in shaah loogu dhuftay xawlahaa hareeraheeda waxaa ahaaday buui khiilaanun birdhimo wareeggeeda waxaa ku jira buuri birdhimo kaannahaa waxaad mooddaa birdhimaha markaad fiirsid kaannahaa thalaaliilu thalaaliilu bimacnaa waxaad mooddaa ka soo bax yar oo yacnii meesha ka soo baxay ama yacnii maxaa la yidhahdaa waxa bani aadamka kasoo baxa ka soo baxee kabacdi sidaa isu weeqaare afka xuubka ka qaada maxaa la marka dambe madaxda waa laga sii maxaa loo yaqaana fin iyo kasoo bax iyo dhuxul iyo ee dabdhul iyo waxyaalahaasa soomaalidu dhahaan marka ka soo bax yar baad moodaaba kaannahaa alaaliilu aaaliilu aaaliilu aaaliil baad moodaa yani waa ka soo baxaa yar markaa yidhaho ata'aaliil waxaa leeyahay jamcu thuluul jamcu thuluul baa jamcu thuluul baa lagu jamciyaa jamcigiisu waa thuluul marka waa bathri sagiir ah oo markaa meesha ku yaalla wey farajactu markaasaan laabtay buuhi xata istaqbaltu ilaa an xagga hore nabiga ka soo maro kasoo horjeesa faqultu waxaan ku uhi hafar allaahu laka yaa rasuul allah rasuulka allah kuu dambi dhaafay wuu kuu dambi dhaafay faqala wuxuu walaka anna ilaaha kuu dambi dhaaf faqaala alqowm wuxuu uhi istakfara waa dembi dhaaf weydiiye laka adiga rasuul sal slam baa kuu dembi dhaaf weydiiye way ii taneedeeyeen buuri hambalyay dheheen buuri waa rasuulka ilah dembi dhaaf ku weydiiye faqaala wuxuu uhi nacam walakum idinkana sidoo kale uma tala hadi ilaaya wastakfir lidambika walilmu'miniina waalmu'minaat baa la faray bu habeenaya maalin baa nabigaa wuxuu ihi wacalaa cibaadillahi saalixiintu ku hayaaye maxaad ka rabtaan bui idinka waa lidiin weydiiye ma keligayba baabu maa jaaa fii shacri sal slam meeshan marka waxaa weeye mithla aljumci xawlahaa khilaanun kaannahaa ha'aaliil uu leeyahay waa wax yaroo tontoma ama cantooba aad moodo wareegga ku wareegsanna ood moodo wax yaroo birdhima aha ama aad mooddo maxaan ku dhahaa ii sheeg wax yaroo barabara ah oo tixtiixoo saa loogu wareejiyey goobada kaannahaa markaad u fiirsa waxaad moodsaa fa'aaliil baad mooddaa waa jamcu uluul waa wax yaroo marka aad mooddo kasoo bax ama dabdhul aad moodo sida uu wareegsa baabu maa jaaa fii shacri rasuul sal slam nebi maxamed iyo timihiisa iyo noocyahin waxay ku yimid hada wabillahi towfiiq wsali allahuma cala nabiyina wamowlana muxamedi sala allahu calayhi wasalam